dhexdiisa yani carrada inta la cantoobiyo in xabaasha ku rogidda carrada lagu rogayo laga qayb qaato ayib waa saddex mas'alo ayay tarjamadani ku saabsan tahay masalada hore ciidka marka la keeno qabriga dhankee laga soo gelinayaa way qabrigu laba dhinac buu leeyahay dhinacna waa dhinaca luguhu jiraan maydka dhinacna waa dhanka madaxu xigo marka ma dhankaasaa laga soo gelin mise dhanka lugaha laga soo gelinayaa ayb marka la bud dhigayo oo qabriga la dhigayo wax la akhriyo ma jira iyo inay sunnato fiican tahay in xabaasha carrada lagu shubayo ruuxu uu qayb ka geysto oo carrada wax kaga shubo can abi isxaaqin sabiici weeye cabdiisxaaqin asabiici qaala wuxuu idhi awsaa wuxuu dardaarmay alxaariu xaari bni cabdilaahi alhamdaani weeye lacwar wuxuu dardaarmay an yusalliya inuu ku tukado calayhi korkiisa cabdullaahi bnu yasiid fa sallaa markaasuu tukaday calayhi korkiisuu ku tukaday uma kadibna adkhalahu wuxuu geliyey alqabra buu geliyey min qibali rijlayi alqabri qabriga labadiisa lugood dhankiisa ayuu ka soo geliyey wa qaala wuxuuna yidhi cabdulaahi ibnu zayd weye yasiid weeye haadaa kani oo meydka in qabriga dhanka lugaha laga soo geliyaa haadaa kani min asunnati sunnaday ka mid tahay rawaahu abu daawuud baa wariyey wa saciidun saciid baa wariyey fii sunanihi buu ku wariyey saciid ibnu mansuur wa zaada saciid wuxuu siyaadiyey uma kadibna qaala wuxuu idhi anshitu thawba marada fayda fa innamaa yusnacu waa la sameeyaa haada kan binnisaa'i dumarkaa lagu sameeyaa yani marada marada korka lagaga hayay ka qaada waxaa kaloo soo saaray ibnu abi shayba bayhaqi baa soo saaray sidoo kale alimaam albayhaqi markuu wariyey kadib wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix waxaa kaloo saxiixiyey xadiidka sheekh albani marka wuxuu tilmaamayaa maydka dhanka laga soo gelinayo qabriga inuu yahay dhanka luga waxaa u markhaati furaya xadiidkaas ahar kaleetoo anas ibnu malik ka sugan oo ibnu siriin baa ka warinaya maxamed ibnu siriin wuxuu leeyahay kuntu maca anasin fi janaaza anas baan la joogay aas iyo janaazo fa amara bilmayiti maydkii baa la amray markii la keenay ayuu amray fa sulla min qibali rijli lqabri qabriga lugtiisa dhankeeda ayaa maydkii laga soo siibay ayb yani shaygii lagu waday ayaa laga soo siibay dhanka lugahaana laga soo geliyey qabriga axmed ibn abi shaybaa soo saaray sanadkiisa waxaa saxiixinaya isagana sheekh albani ayb si marka aad u fahantaan wax weeye meydka qabriga marka iilka la dhigayo waxaa loo dhigaa dhanka midig dhanka midig baa dhulka loo dhigaa dhanka midig marka loo dhigo qibladana waa loo jeediyaa qibladana waa loo jeediyaa kadib dhanka madaxiisu maro ayaa waxaa la yidhaahdaa ra'sulqabri waa qabriga madaxiisii waa dhanka meydka lugihiisu ay maraanna waa qabriga lugihiisii baa la dhihi mar hadday sidaas tahay innagoo kale hadda qibladu waxay naga jirtaa waqooyi bay inaga jirtaa sooma marka meydka markaan dhigayno oon dhanka midigta u seexinayno madaxiisu wuxuu jirayaa dhanka qorax ka soo bax lugihiisuna waxay aadayaan dhanka qoraxdhac iyo galbeed bay aadayaan sidaa marka loo seexiyo waxay noqonaysaa marka qabriga innaga marka la fiiriyo ilan qiblada dhinacyo badan baa laga jiraa laakiin waxaan ka hadlayaa innaga oo yani wadamadan hadda aan joogno qabriga lugihiisu marka waxay noqonaysaa meydka lugihiisu dhankay xigaan maxaa dhankaa looga soo gelinaya w looga soo dhiibayaa waxaa looga soo dhiibayaa meydka marka qabriga lagu soo laalaadiyo dadka qabriga ku jiraayo waxay ka siibayaan wixii la socday bay ka siibayaanoo kafanti ku soo hadhaysa dhankaa haddii laga soo dhiibo marka looma baahna meydka in la wareejiyo tooskii loo soo dhiibay bay u qabanayaan tooskii bayna iilka u dhigayaan uma baahna in la kala wareejiyo oo haddana yani wax weeyaan madaxiisa la soo wareejiyo uma baahna ta laga cararayana taa iyada way macana toos baa xagga lugaha looga soo dhiibi qoladii godka ku jirtay baa loo dhiibi sidii bay u qabanayaan sidii bay iilka u seexinayaan marka xikmaddaasaa ku jirto tashiil iyo fududayn wey macana fududayn baa ku jirta saasaa marka loo soo gelinayaa ayb wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay waslam kaana wuxuu ahaa in meydka dhanka midigta loo dhigo wejigiisana qiblada loo jeediyo waxaa leeyahay waa arin nas khaasa ma laha laakiin waa la soo kala gaadhay oo sidaasaa muslimiintu kala dhaxleen oo meydka ay iilka u dhigi jireen marka taasaa ku filan bay leeyihi ijmac camaliya saasaa la kala dhaxlay laakiin in dhabanka loo faydo oo dhabanka marada iyo kafanta inta laga faydo carrada loo saaro taas iyadu daliil ma leh saas maana isagoo kafantiisa ku duduuban baa la dhigaya carrada in dhabanka loo dhigaayo iyadu ma laha muxuu ahaay daliil maleh waana laisku khilaafsanya waa ijtihaadi wey macna وcan ibni cumr radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal اllahu alayh waalih wasalam kaana wuxuu ahaa idaa goortii wuudica la dhigo almayitu maytka marka la dhigo filqabri qabriga qaala mid yidhaahda ayuu ahaa nabigu sal ly waslam markii la dhigayo wey bismi illaah wa calaa millati rasuuliillaah wa fii lafdin wa calaa sunnati rasuuliillaah bismillaahi magaca allaan ku dhigaynaa ayaan ku dhigayaa wa calaa millati rasuuliillaah rasuul alla diintiisii uu ummadda uga tegay korkeedaan ku dhigaynaa wey macna yani rasuul alla diintii loo soo dhiibay baan yani yaan ku dhigaynaa oo ayadii ayaan dariiqeedii jidkeedii maraynaa oo aan ku aasaynaa wey lafdi kale wuxuu ahaa wa ala sunnati rasuulillaah labadaba calaa millati rasuulilaahina waa la dhihi karaa calaa sunnati rasuulilah waa dariiqadii nebiga wey ayb rawahu lhamsatu baa wariyey ila nasaa'i mooye lafdi kale wuxuu ahaa oo marfuuca nebigu sal lay waslam ummadduuba amray wuxuu yidhi idaa wadactum mowtaakum fi lqubuur dadka idinka dhigtay markaad idinka dhinta markaad qubuurta dhigaysaan oo iilka dhigaysaan faquuluu bismi illaah wa calaa sunnati rasuuliillah ama wa calaa millati rasuulillah waxaad dhahdaan bismi wa calaa millati rasuulilah sidaa ku dhiga buu nebigu sal lay slm ayb xadiikaasi waxaa taxsiininaya alimaam tirmidi xaakim baa saxiixinaya iyo dahabi iyo sheekh albaani ba way saxiixinayaan waana xadiis sugan waaye marka lafdigaas yaa qolada bud dhigaysa ee dhigaysa iilka dhigaysa saasay dhahayaan bismi wa calaa millati rasuuliillah ama bismi wa calaa sunnati rasuuliillah ayb wacan abi hurarata radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigu sala allahu calayhi waalih wasalam sallaa wuu tukaday calaa janaasatin janaasuhu ku tukaday korkeeda uma kadibna ataa wuxuu yimid qabra almayiti ama almeyti meydka qabrigiisii buu yimid faxaaa markaasuu nabigu shubay calayhi korkiisa yacni korkiisa ayuu carradii cantoobiyey oo ku shubay min qibali ra'sihi dhanka madaxiisa meydka madaxiisa dhankiisa ayuu kaga soo shubay alaaan saddex goor rawahu ibnumaajah baa wariyey yacni markuu aasay oo uu yacni inta lagu tukaday la aasay aaskii la bilaabay ayuu nabigu carradii roogitaankeeda uu ka qayb qaatay marka intuu cantoobiyey oo qaaday buu ku shubay saddex goor ayb rawa ibnaaja baa wariyey alimaamu nawowi wuxuu leeyahay sanadka xadiidku waa jayid xaafidkuna wuxuu leeyahay daahirkiisu waa saxiix laakiin cila ku jirtuu yidhi oo wuxuu ku cileeyey ruwaaddiisa qaar ka mida cancanadooda sheekh albaanina shawaahidda xadiiska ayuu ku xoojiyey marka xadii markuu ugu yidhayaa xasan noqon kara wa wuxuuna tilmaamayaa in ay sunno tahay haddiiba aad tagto inaad carrada ku shubitaankeedii aaska qabriga inaad ka qayb oo wuxuun aad muxuu ahay carrada kaga shubto inay sunno tahay baa laga qaadanaya macnaa carradaa marka lagu shubayo ee waxaan sugnayn ee aayadda ay dadka qaarkood akhriyaan oo maalan carrada ugu horrayso marka lagu shubo minha khalaqnaakum qaadidda labaadna wa fiiha nuciidukum qaadida saddexaadna wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa ma sugna wax sugan marka aayadda akhrinteeda marka carada lagu shubhayo iyadana la akhriyaayey wax ku sugani ma jirto haddayna sugnaynna akhrinteedu bidcay noqonaysaa meesha iyo munaasabadda lagu akhriyo aayaddu bidca maho aayaddu waa qur-aan laakiin qur-aankii meeshii lagu akhrin jiray meelan haddaad dhigto dhigidaadaa bidca noqonaysa aayaddu bidca maaha takhsiiska aad meeshaa ku khasistay aan loo haynin nas loo haynin takhsiiskaasaa bidca noqonaya waana waxa loo yaqaano bidaca idaafiga baa la yidhahda albidac alidaafiya la yidhahda maana ayib baabu tasniimi alqabri warashihi biاlma'i wa tacliimihi liyucraf wa karaahati tanina waxa weeye tasniimi alqabri qabriga oo la kuruseeyo kor loo yar qaado ayb wa rashihi iyo firdhintiisa bilmaa'i biyo lagu firdhiyo wa tacliimihi iyo calaamayntiisa liyucrafa si loo garto calaamad lagu garto in loo sameeyo wa karaahati albinaa'i dhisidiisa oo la kahday in yani waxa weye la dhiso oo dushiisa wax lagu dhiso ama isagiiba kor loo dhiso waalkitaabati wa karaahati alkitaabati iyo qoridda oo la kahday calayhi qabriga korkiisa wax lagu qoro arrintaasina iyadana sharcan waa la kahday wey dhowr masalo wey maydkii markaan qabriga carrada ku rogno carradii lagu rogay qabriga see la yeelaya way kor ma loo yara qaadi karaa haddiise kor loo qaadaayo see loo dhigayaa wey macna marka tasniimilqabri waxa weeye qabriga carradii laga soo saaray marka lagu rogo wax yar oo qadra shibrin taa ka qiyaasteed ah in kor looga qaado dhulka kadibna sida kuruska geeloo kale loo sameeyo dhinacyaha laga hagaajiyo oo kor loo yara qaado sida kuruskoo kale sidaasaa laga wadaa tasniimulqabriga ayb ee aan laga tegin isagoo siman macnaha isagoo siman oo carradii siman tahay laga tegi maayo sidii kuruskaoo kale loo samaynaya wa rashihi bilmaa'ina waxa weye in biyo lagu saydho oo biyahaasi bimacnaa caradan iyo waxan iyo intayn dabayshu qaadin oo lagu nabo saas way iyo in calaamad loo sameeyo lagu garto meydkan qabrigan qubuurta kale lagaga sooco ma loo samayn karaa wey calaamad khaas oo dadkii ehelkiisa ay ku gartaan qabriga ma la dhisi karaa wey kale ama isaga kor ma loo yara dhisi karaa mise korkiisa wax ma laga dhisi karaa qubad iyo wixii la mid masalada xigtana waxa wey qabriga korkiisaoo wax lagu qoro magaca maydka iyo taariikhdiisa iyo wuxuu ahaan jiray iyo taariikh halkaa lagala daalo wax lagu qoro masaaishaw can sufyaan itamaar sufyaan ibnu dinaarin tammar waxaa laga warinayaa annahu isagu ra'aa inuu arkay qabra nabiy nebiga qabrigiisa sal lay waslam oo musannaman kor loo qaaday sida kuruska geelana laga dhigay ayb rawahu bukhaariyi baa wariyey fii saxiixihi buu ku wariyey wa ahrajahu waxaa soo rawahu lbukhaariyu fii saxiixihi kadalika waxaa soo saaray xadiidkan ibni abi shayba iyo abu nucaym fi lmustakhraj waxayna ku siyaadiyeen wa qabra abi bakrin wa cumar waxaa kaloon arkay buu idhi abubakar qabrigiisana waan arkay nebiga qabrigiisana waan arkay iyaguna sidaasoo kale kor u yara kacsanaayeen sida kuriska geelana loo sameeyey ayib waana siyaado saxaho ruuxii nebiga sal ley waslam u galay oo qabrigiisa arkay bimacnaa qabrigii labadiisii saaxiibna waa garabkiisay ku yaallaan marka iyagana waa arkaya w manaa ayib taasi marka waxay kutusaysaa in eh, mxuu ahaay kor loo yara qaado qaabkaana loo sameeyo in ay sunno tahay maadaama saxaabaduba ay nebiga saa u aaseen radia allahu tacala canhum wa ardaa inay sidaasi fadli badan tahayna waxaa qaba jumhuur ulculamaa culimmada badankood baa sidaa qaba kurusaynta in la kuruseeyo oo kor loo yara qaado qiyaasta iyada ah waxaa qaba eh, jumhuurta qaba qaala wuxuu idhi dahaltu calaa caaisha qaasim muxamed ibn abi bakr asidiiq qaala wuxuu yidhi dakhaltu waan galay calaa caa'ishata caaishaan u soo galay fa qultu markaasaa waxaan ku idhi yaa umma hooyoy billaahi ilaahay baan kugu dhaariye ikshifii fayd lii aniga ii fayd can qabri nabiyi nabiga qabrigiisa sal ley wasalam iyo wa saaxibayhi labadiisii saaxib nebigiiyo labadiisi abubakar iyo cumar qabrigooda iiga fayd aan arkee fakashafat markaasay fayday buuhi lii aniga can alaaati qubuurin saddex qabri bay iiga fayday buui yani saatir iyo wax asturayoo qarinay bay iga qaaday macnaha oo iiga fayday saddex qabri ayb saddexdaa qabriyoo laa mushrifatin mid kor u kacsanoo aad u kacsan aan ahayn walaa laati'atin mid dhulka ku dhegganna aan ahayn mabtuuxatin oo muxuu la fidiyey bibaxaa'i alcarsati yani carsada carsada waa bannaanka bannaanka quruurixiisii dhagaxiisii yaryarka ahaa lagu fidiyey alxamraa'i ee guduudnaa baxaa'i alcarsa yani carsada waa dhulka bannaan dhulkaa bannaan quruurixiisii dhagaxiisii yaryarka ahaa ayaa korka lagaga fidiyey weliba dhagaxii gudguduudnaa'a macna carsadii ama bannaanka guduudan quruurixiisii ayaa korka lakaga saydhanoo korka lagaga fidiyey saas man rawa abu daawuud baa wariyey kadalika waxaa soo saaray xaakim bayhaqi baa dariiqiisa ku wariyey xaakim baa saxiixiyey sanadkiisa dahabina waa ku waafaqay ayb xadiiskani marka iyo ka ka horeeya ayaa culimmada qaarkood waxoogaa is ay ismoodsiiyeen inay iska hor imaanayaan maxaa yeelay kani wuxuu leeyahay mabtuuxatin bibaxaa'i alcarsati alxamraa mabtuuxatintaasaa waxay ka fahmeen qubuurtu inay dhulka la sinayd oy fidsanayd ah, oo min bataxa bimacnaa sataxa oo kale yay u fahmeen yacni dhulkay la sinayd ee korba uma kacsanayn in sidaa laga dhigo oo aan korba loo qaadinba lana kursayninna waxaa ku tegey inay fadli badan tahay imaamu shaafici iyo asxaabtiisa qaar ka mida tasdiix baa la yidhahdaa tasniim iyo tasdiix tasniimku waa qaabka kuruskaoo kale ah. tasdiixuna waxa weeyaan inaan kurus laga dhigine yacni wax weeye la fidiyo marka mabtuuxatin baa waxay ka fahmeen bimacnaa masduuxa saasay labada xadiis marka waxoogaa inay iska hor imaanayaan kan dambana macnihiisay doorteen alimaam ulbayhaqi baa wuxuu maray xadiidkan dambe ee qaasim ayuu rajaxay oo uu midka ka horreeya ee sufyaan tamaar ka rajaxay ee tasniimka sheegay laakiin waxaa radiyo ka daba tegey ibnu turkumani jawharkiisa oo rajaxay xadiidka horee tamaar inuu ka xoog badan yahay waana sida saxda sidaana waxaa ku waafaqay sheekh albani caleyh raxmatullah labada xadii haddii la yidhahda xagga yani xoogga xadiidka horeo xoog badanaana saxiixulbukhaari buu ku yaalla soo kan dambe ayaa ka tabar daran haddii la yidhaahdo bimacnaa waxa weeyaan baabka tarjiixa hadii la maro ayb laakiin labada xadiis sida sawaabka iskamaba hor imaanayaanba xataa xadiiskan dambe haddii la yidhahdo waa sugan yahay iskama hor imaanayaan maxaa yeelay meesha mabtuuxatin bibatxaa'i alcarsati lagama wado qabrigu wuu fidsanaa ee waxaa laga wadaa bay leeyihiin bimacnaa mulqa fiihi lbatxa waxaa korkiisa lagu riday oo lagu daadiyey quruuruxii meesha la yidhahda carsa banaanka quruuruxiisa inta la soo qaaday baa korka lagaga daadiyay marka mabtuuxin waa korkoo lagaga daadiyo waay ee ma aha in la simo in la simo maaha saas daraaddeed baa waxay leeyihiin macnaha maqsuudka mabtuuxa iyo musanam iskamaba hor imaanayaanba tasniimku waa saxa laakiin asagoo kurusaysan baa korka haddana waxaa kaga daadsanaa dhagaxa yaryarkae qururaxa ku daadsanaa xadiiska dambe marka maba sheegahayaba inuu kor qaadnaa iyo inuu dhulka la sinaa midna ma sheegaye dhagax baa ku duldaadsanaa buu le quruurux baa ku duldaadsanaa kaa hore marka kama hor imaanayo macnaha macnahaasi iyo tawfiiqa sidaasoo labada xadiisa laysu waafajiya calaa fardi kan dambe hadduu sugan yahay baa laga hadlayaa sidaa in laysu waafajiyana waxaa maray alimaam ibnuqayim waana sida uu rajaxaya sidoo kale sheekh albaani adiga waxa weeye labada siyoodba inay bannaan yihiin baa la tilmaamaya laakiin waxaa fadli badan in kuruska loo yeelo oo kor loo yaro qaado koruqaadidda lafteeda xadiistu waxay tilmaamaysaa inaan kor loo qaadi karin wax ka badan qadra shibrin caradii uu qabrigu laga soo saaray unbaa dib loogu celinaya markaasaa wax yaroo taako oo kalea dhulka kor looga qaadaya intaa wixii ka siyaadsan waa u tegi doonaa inaan kor loo qaadi karin oon la siyaadin karin wa can abi lhayaaj alsadi can caliyin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi abcauka waan ku diri buu yidhi calaa maa bacanii calayhi rasuulu lahi wixii rasuulku ila diray oo uu ii dhiibay iyo xilkii nabigu i saaray waan ku saari buuri oo muxuu yah laa tadac ha ka tegin timaalan yani taallo ama sawir jurmi leh ilaa damastahu ilaa inaad suuradiisa baabbi'isa mooye ah, yanii timthaalka waxaa la yidhaahdaa waa sawirrada yacnii xajmiga leh xajmiga leh oo sida taallooyinka iyo kuwa la istaajiye iyo kuwana derbiyada iyo maryaha iyo waxyaalahaasay ku dul yaallaan kuwana xajmi a iyagu ku taagan yihiin bay leeyihiin xajmiga goonida kuwa u taagan baa waxa la yidhahda timthaal la yidhaahda marka haddaabad soo marto sawir noocaasa damsi ku samee damsiga waxaa la yidhaahdaa yani sawirkiisa inaad tirtirto oo aad sanka iyo indhaha iyo wejiga iyo waxan uu yani loo ekaysiiyey inaad macaalimta oo dhan ka baabi'iso ilaa uu ku soo baxo sidii qori caadi ah ama uu ku soo baxo maalan geed caadi ah ama dhagax caadiya ah ku soo baxo taasaa tamsiga laga wadaa tirtir macaalimtiisa iyo sawirkiisa baabi'i walaa qabran qabrina ma imaanaysa qabrigaasoo mushrifan ama mushrifan oo kor u kacsan oo taagan ilaa haddaad soo marto sawaytahu isagana dhulkaad la simaysa nabiga ii sii dhiiba yidhi adigu adaan kuu sii sawir taagan haddaad aragtana tirtir haddaad soo marto qabri kor u qaadanna asagana muxuu aha dhulka la si ku celi wixii ka korreeya dumi ayb rawahu ljamacatu jamacadii baa warisay ila buhaariya buhaari mooye wabnu maaja mooye buhaari ibn maajah mooye inta kalaa warisay xadiidkaasi marka wuxuu kutusayaa inay xaaraam tahay sawirada in la samaysto guryaha la dhigto axaadiis fara badan baana kutusaysa maslada iyada waxaa kaloo uu kutusayaa inay xaaraam tahay in qubuurta kor loo qaado ama la dhiso ama iyada laf ahaanteediiba carro kale inta loo raadiyo kor loo sii qaado ama wax kaleeto lagu siyaadiyo inay xaaraamtahay ku tus hadday dhacdana waa in la dumiyo waa wixii ka siyaadsan qabran mushrifan waa wixii ka siyaadsan qiyaastii nusuusta kale ay ku tustayoo qiyaastii taakadag wixii ka badan waay wixii taaka dhan oo kor uga kacsan yahay qabrigu oo carradiisii ah intaasi waa inta nusuusta ku tusta xadiiskani wuxuu tilmaamayaa intaa wixii ka siyaadsan inuu nabigu amray in la dumiyo oo lala simo meeshiisii lagu celiyey taasuu xadiidkani tilmaamaya ayb inay xaaraan tahay in qubuurta kor loo qaadana waa madhabka jaamic alimaamu axmed iyo maalik iyo jamaaca min asxaabi shaafici bal waa madhab salaf ridwaan alayhim calayhim mayna dhisi jirin qubuurtana kor mayna qaadi jirin wax la yaqaanay ma ahayn waa bidca gadaal ka timid bidca gadaal ka timid bay ahayd waxaana la yidhaahdaa qubuurta dhisadeeda iyo koruqaadideeda waxaa u horeeyey imaam in la yidhaahdo yaxya oo qoladan zaydiyada inuyaan u malaynayo isagaasaa marka laga kala qaatay oo madaahibtu ka qaateenoo inta badan qubuurta dhismaheeda iyo halkaas khaasatan qubuurta saalixiinta way ka dartay marka oo markii dambe waxayba gaadhayba in qubado laga duldhiso oo guryo waaweyn laga duldhiso waxa la leeyahay yaan kor loo qaadin qabrigana waxaa la diidaya in lagu fidnoobo oo qubuurtan haddii la dhiso dadka dambe aqoontu markay yaraato jahligu faafo sunnadu tirtiranto dadka dambe waxaa imaanaysa inay yidhahdaan qubuurtan waxa loo dhisay ama qabrigan loo dhisay waxbaa ku jira meeshan waa in wax laga raadiyo kadibna inay barakaystaan kadibna sidii shaydaankuba ku sameeyey saalixiinta inay qulwi ku sameeyaan kadibna marka dambe inayba wax ka raadsadaanba oo wixii ilaahay loo doonan jiray ay ka doontaan oy weyddiistaan oo kaalmo weyddiistaan oo caafimaad weyddiistaan oo roob weyddiistaan oo marmarka qaarkoodba xataa ay ictiqaadiyaanba haddaynan qubuurta sii marin inaan ilaahayba waxba ka yeelayninba ama wadaadka qabriga haddaan wax la weyddiisaninba inaan waxba la aqbalayn halkaa waxay ku gaadhaysaa bimacnaa dhismahan iyo koruqaadidana ibtilaha keenay heerkaa markay gaadho oo qubuurta nooca in loo caabuda la gaadhaayo culimo iyo dawlad iyo cid walba waajib sharciyay ku tahay in la zuuliyo le'anna waa shirki waa gaalnimo iska cad waa tii nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ka digay macna marka in yani hoos loo dhigo way meesheedii lagu celiyo bal in la saaroo la qaryo wa sidaasoo marka loogu ibtiloobo saxaabadu waxay samayn jireen inta la saaraabaa la qarin jirayba meel loogu soo hagaaba hala waayo wixii saasoo kale loogu ibtiloobahayo way baabi'in jireen way tirtiri jireen mana sida macnaha aaaarta qaarkood ku sugan saas weyaan ayb marka xadiikaa nebiga lagu camalfalayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh qubuurta kor u dhisan in la burburiyo dhismahana yani waxa weeye laga saaro iyada in korkeeda la dhisa lafteeda xadiiskeeda inoo imaan doono waa xaaraan ayb wacan jacfar ibni muxamedin can abiihi ana rasuula lahi sal lay waslam rasuulku rasha wuu firdhiyo wuu saydhay calaa qabri ibnihi wiilkiisa qabrigiisa ibraahiima ibraahim ahaa ayuu qabrigiisa yani biyo ku saydhay ama ku shubay wa wadaca wuxuuna dhigay calayhi korkiisa xasba qururux buu korkiisa dhigay rawahu shaaficiyu baa wariyey xadiikaasi waa xadii daciif jiddan ah sanadkiisa waxaa ku jira ibraahim ibn muxamed ibn abi yaxya sheikhshaafici oo matruuk ah wamaca dalika cillo labaad buu qabaayoo xadiiku waa mursal marka waa mursaldaciifusanadashigaa iyo caradaasi waxaan u jeeda rashiga in biyo korka qabriga lagaga shubo ama lagaga saysayro xadiikaa daciifkaa baa ku soo axaadiis kalena way jirtaa oo iyadana aan sugnayn laakiin bacdul aaaar bay qaarkood u daliishanayaan ama ay yara xoojinayaan rashiga iyo kusaydhida lagu saydhayo macnaha ayb wa can anas radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay qabara wuxuu aasay ana nebiya sal lay waslam dhe callama wuu calaameeyey oo wuu astaameeyey qabra cumaan ibni madcuunin cumaan ibni madcuun qabrigiisa ayuu calaameeyoo astaameeyey bisakhratin dhagax ayuu ku calaameeyey yani dhagax calaamad dhagax dhagax buu duldhigayoo calaamad ahaan si ugu garto waxaa wariyey ibnu maajah baa wariyey sanadkiisa waxaa taxsiininaya alimaam albuusiri shaahidna waa leeyahay siduu u sheegayo oo xadiidka almualib nin la yidhahda xadiikiiso abu daawuudi ay soo saareen bayhaqi iyo ayaa shaahid u ah oo wuxuu leeyahay cumaan ibn madcuun markuu dhintay ayaa janaasadiisii la soo saaray markaasaa la aasay markii la aasay kadib buu wuxuu amray nin raggii meesha joogay ka mid a ah, an ya'tiyahu bixajarin dhagax inuu u keeno falam yastatic xamlahu dhagixii wuu xambaari kari waay ninkii dhagixii wuu soo qaadi kari waay markaasuu nebigu sal lay slam dhagixii xaggiisa isu taagay wa xasara can diraacayhi dhudhummada ayuu marada ka faytay nebigu sal lay wasalam si uu dhagaxa u qaado ayb mualib wuxuu leeyahay waa ninka xadiiska warinaye ninka xadiidka ii sheegaoo rasuulka iiga sheegay wuxuu leeyahay oo ii sheegay buu waxaad moodaa buu yidhi hadda inay ii muuqdaan nebiga labadiisii dhudhun oo maradii ka faydanta siday qalbigay ugu sawiran yihiin waay macnaha ayb markuu fayday kadibna wuu qaaday dhagixii fa wadacahaa cinda ra'sihi madaxiisa agtiisuu dhigay madaxiisa dhankii madaxa ayuu qabriga ka dhigay dhagaxii nebigu sal lay waslam markaasaa wuxuu yidhi atacallamu biha qabra akhii wa adfinu ilayhi man maata min ahlihi yacni waxaan ku calaamaysanaya walaalkay qabrigiisa waxaanan ku aasi doonaa oon agtiisa ku aasi doonaa wixii ehelkayga ee dhinta kutusaysaa marka calaamaynta qabriga inaad si aad u garato in calaamo loo sameeyahay xadiikaasaa asal u ah xadiikaa xasankaa baa loo daliishada ayb ilan aqhraad iyo dano badan baa ku xidhan inuu ruuxu garto ruuxii qaraabadiisa ahaa qabrigiisa inuu qubuurta kale ka garto xikmadaa ku jira oo waxyaalo fara badan ayaa ku xidhan ayb laakiin waxaan u tegi doonnaa calaamaynta inaynan ahayn ku qorid kuqoridda xadiiskeeda waa inoo soo socdaa iyada waa la diidi saas daraaddeed nebigu ma qorin magiciise qorana ma dhihine calaamad kaluu u sameeyey meesha waxaa laga qaadan marka calaamad kalaad u samaysan kartaa adugu ama geed dhig ama dhagax dhig ama wax kale ku samee waxaan qoraal ahayn baad ku samaysanay a'immada qaarkood waxay leeyihiin hadday qubuurtu aad u fara badan tahay calaamaduhuna isu wada egyihiin aadna ka baqdo in la kala saari kari waayo marka waxay leeyihiin lilxaaja way u bannaanaani magaca keliya in lagu qoro lilxaaja waa haddii dhagaxaasoo kale uusan kafaynaynin ama calaamad aan qoraal ahayn ayna ku filayn markaasoo kale magaca in lagu qoro oo aan ka badnayn intaa markaa waa la ogolaan karaa bay leeyihiin culimmada qaarkood macnaha oo lilxaajay markaa u ruqsaynayaan ilaa asalku manci waay wa can jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi naha wuu reebay annabiyu nebigu sala allahu alayhi waalih wasalam wuxuu reebay an yujasasa in la nuuradeeyo alqabru qabrigii in la nuuradeeyo wa an yuqcada in lagu fadhiisto calayhi korkiisa wa an yubnaa in la dhiso calayhi korkiisa rawahu waxaa wariyey axmed wa muslim wاlnasaa'iyu wa abu daawuud wاtirmidi wasaxaxahu wuxuu u saxiixiyey tirmidi markuu wariyey waa saxiixa xadiidka walafduhu lafdigiisuna waxa weeye nahaa nebigu wuxuu rabay an yujasasa in la nuuradeeyo alqubuuru qubuurtii in la nuuradeeyo wa an yuktaba in la qoro calayhaa korkeeda in wax lagu qoro waa reebay nebigu sal lay wa an yubnaa in la dhisana waa reebay calayhaa korkeeda la dhiso wa an tuuta'a in lagu istaagana nebigu waa reebay sal lay wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo linasaa'iyi nasaa'i u sugnaaday nahaa nabigu waa reebay sal lay wasalam an yubna in la dhiso cala alqabri qabriga korkiisa in la dhiso ow amase yusaada in la siyaadiyo calayhi korkiisa in la siyaadiyo yacni waxa weeyaan carradiisii laga soo saaray waxaan ahayn in lagu kordhiyo ow amase yujasasa in la nuuradeeyo ow amase yuktaba in la qoro calayhi korkiisa in wax lagu qoro xadiistani waa xadiis suganoo waxaa saxiixiyey xaakim iyo dahabi iyo nawowi iyo sheekh albani lafdiga horena muslim baaba warinayaba ayib maxay faa'iidaynaysaa waay oo nebigu intaba reebay sal lla lay waslam midda koobaadii weeyaan tajsiisu alqubuur wa tashyiiduha qubuurta in la nuuradeeyo jasi baa la laga wadaa nuuradda waa waa taqriiban eh, rinjigii waagaa hore dadku ay marsan jireen wey guryaha wax lagu qurxin jiray wa ila nuuradda waa haddaba meelo badan baa laga isticmaala marka waxaa loo diidan yahay tasyiin baa ku jiroo qubuurtii bay qurxinaysaa qabrigana in la qurxiyo lama rabo caradiisii baa lagu celin laakiin qurxin iyo dhaldhalaalin iyo maya ayb bimacnaa wax weeyaan adoon wax kaleba u geysanin intiisii uun haddaad korka ka nuuradayso lama ogola korka inaad ka nuuradayso lama ogola waxay culimmadu ka doodaan yacni dhoobo dhoobo aan nuurad lahayn aan dhahdo maalan kale korka ma laga marin karaa isagoon dhismii waxba lagu samaynin carradiisii intiisii ah korka ma laga marin karaa dhoobo qoyan ila marka wuu adkaani soo quruxna kuma jirto waa iska caradiisii waxay leeyihiin qaar culimmada ka waana sida saxdee asalku waa maya laakiin haddii qabrigii uusan xifdismaynin oo laga boqo maalan in carrada ama daad qaado ama waraabo looga boqo ama qabrigaba in la ahaanaysto looga boqo markaa iyada ah dhoobadaasi waa la marin karaa bay leeyihiin dhoobadaas waa la marin karaa haddii ay jirto sabab keenaysa ama baahi keenaysa hadday jirto macna amaa nuuradayntu iyadu waa qurxin nuuradaynta waxa soo galaya wax alla wixii qurxin oo dhan ah oo waxaa ka mida maalan in la rinjiyeeyo waxaa soo gelaya maalan in eh, mxuu ahaayey wax alla wixii yani maalan eh, in ubaxyo iyo korka laga saarsaaro sida dhaqanka gaaladoo kale ah, inwaxyo korka laga saarsaarokana aad mooddo sidii isagoo guri loo dhisay kale waxba u tari ubax gey ama ubax saar ama yani eh, nin dhintay camalkiisi baa u yaalay ubax aad geysay muxuu taray wax macno leh maa waxaas ayb xadiidkii ee eh, ahaa eh, masaladii calaamaynta markaan ka soo hadlaynay xadiidkii labada nin ee nebigu soo maray fi saxiix ku yaallay laba ninoo qabriga lagu cadaabayo ee uu nabigu yidhi innahumaa la yucadabaan labada nin qabriga ay ku cadaaban yihin wax weynna looma cadaabayo wax inay ka tagaan ay u fududayd baa loo cadaabaya midkood dadku isku dirdiri jiray midna kaadidusan iska ilaalin jira markaasuu nebigu laba laamoodoo qoyan soo gooyay labadii laamood buu qabrigooda ku tallaalay wuxuuna yidhi waxaan rajaynayaa in loo dembi dhaafo intayna labada qabri ingegin waxaan u jeeda labada laamood intaynan ingegin geedahan hadda la sudho qubuurta halkaasaan u malaynayaa inuun wax looga raadsanayo geedo baa lagu tallaalaa qubuurta inta badan calaamo loolama qasto laakiin noocan waxaan u malaynayaa geedkan qoyani malaha halkaasaa la istinaasaya waana masale khilaafiya hidladda saxaaba wasalafo waxay leeyihiin qaarkood nabigu siduu sameeyey tawqiifi bay ahayd nimankaasayna khaas ku ahayd dib dambana umuuna samaynin halkaasay ku ekayd qaarna waxay leeyihiin mee waa lagu dayan oo saxaabada qaar iyo aaaar salafkii baa suganoo inay iyaguna geed ku tallaali jireen masaladaasi marka haddii calaamad ahaan looga qasto dhib ma leh amaa geedka qoyan ayaa keenaya noocun nafci ah laga yaabaa inuu sabab ugu noqdo ruuxa qabriga ku jiraay masaladaasi xadiiska oo uun Eh, ma loo daliishan karaa laisku khilaafsan yahay mooye ma wax kale ayb masalada labaadi waxa weeyaan ee xadiisku tilmaamay ee aan la ogolayn qubuurta in lagu sameeyo in lagu fadhiisto qubuurta korkeeda an yuqcada calayhi qabriga korkiisa in lagu fadhiisto baab gooniyuu u keeni doonaa inoo soo socda masalada iyada masalada xigtaa waxa weeyaan in qubuurta korkeeda la dhiso ayadana waataan soo marnay xadiidkii cali aan soo marayna soo ma in korkeeda la dhiso iyada laf ahaanteeda in la dhiso ama iyadiyo sideediia in laga duldhiso qubado iyo guryo laga duldhiso intuba ma bannaana waana xaaraan cala araajix saas way macna waana yani waxaa loo diidayaa sida saxiixa lidar'i mafsadati aliftitaani biha si aan loogu fitnoobin baa mafsadadeeda laga hortegaya saas way macna iyo sidoo kaleeto idaacatulmaalna way ku jirtaa xoolo la dayacayo qabrigan la dhisahayo ee bulkeetiga iyo dhagaxa iyo muxuu ahaayey baalkii ah marmarka iyo la marinaya lagu hagaajinayo xoolo way meeshan xoolahan la dayacayaay cid kalaa uga baahi badan asagana waxay u taraysa ma jirto marka idaacatulmaalna way ku jirtaa qubuurta in la dhiso marka waa xaaraam qubuurtaa dhismaheedu marka asal ahaan waxay ka soo jeedaa qubuurta kor loo qaado shiicaday ka soo jeedaa shiicadana waxaa ka soo qaatay dariiqooyinka suufiyada sidaasay caalamul islaami ugu faaftay in qubuurta la dhiso khaasatan qubuurta dadka ee adduunka markay joogeen ee ama madaxda ah ama uu nooc awliyanimo ah iyo barakaysi iyo ama saalixiinba ahaa qubuurtooda in la dhiso asalkeedu shiicaday ka soo jeedaa kadibna dariiqooyinka suufiyada ka soo qaato saasay ku faaftay waana mas'alo nusuusta khilaafsan wey xadiiskii nabigana haddaan soo marnay uu nebigu yidhi la dumiyo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaas way macana ayb waxaa kaleeto masalada kale iyadana xadiisku tilmaamay ka in lagu qoro korkeeda wa an yuktaba calayha been badan baa meesha ku jirto wixii mar haduu noqday wax la caabudo oo wax loo raadsado meel kasta in qubada laga taagay noqotay hal wadaad baad arkaysaa ilaa an lix meelood baa qubada uga taagan yihi war xaggee buu ku dhinto qabrigiisu ku aasan hal meel buu ku aasan yahay maya maya kismaayona waa ku aasan yahay muqdishona waa ku aasan yahay hargeysana waa ku aasan yahay boosaasana waa ku aasan yahay gaarisana waa ku aasan yahay war miyuu tacaduday war muu intaasoo tira a noqday masaladaasi waxay u noqonaysaa caqiido asalkeedu buudiyada ka soo jeeda dariiqooyinka suufiyadana si un u soo gashay oo dhahaysa ibni aadamku tiruu noqon karaa badan tira badan buu noqon karaa xataa culimmada qaar ka midoo fikirkan suufiga ku ta'ahuraybaa xataa marmarka qaarkood masaladaasi saamaysa imaamu suyuuti baa waxaa la weydiiyey hadduu nin ku dhaarto sheekh cabdilqaadir waxaan u jeeda reer qaahira qaahira dadka degganoo dhan hadday ku xelo furaan oo nin walba iyaga ka mida ku xelo furo xalay inuu sheekh cabdilqaadir jiilaani la baryay isaga naagtii ma ka furmayaabaa li dadka reer qaahiroo dhan wa yay naagtu ka furmiyaysan ka furmayn kulligood kama furmaysa buui maxaa yidhi shekh cabdilqaadir jiilaani wuu la wada baryi karaa buuhi kulligood xalay wuu la wada joogi karaa fikirkan marka xabaalaha faraha badan ee wadaadada loo sameeyey midba meel looga sameeyey fikir aslaan halkaas halka ku hayo waana khuraafo wey sal male marmarka qaarkood meelaha qaarkood oo dadku ay dawaafayaan wax ka raadsanayaanoo sheekh hebel baa ku aasan la leeyahay marmarka qaarkood haddii la faago waxba loogu tegi maayo waaba eberba wadaad baa meesha ka taagtay oo yani uu talagalay inuu dadka xoola kaga urursado meeshanuu ka daahiray buu leeyahy meeshanuu ka daahiray markaasuu qabri karsamaynaya isagaa ag fadhiisanaya markaasuu wax ku urursanaya dadkiina waa caamo masaakiina sheekhu ma daahiri karaayo noqon karaayo ismaba weydiinayaan baxar buxur we bad oliyaa la yidhahda lama galo aamus baa lagu leeyahay sheekha adiga marka baabkani waa baabka fidnada furay waay qubuurtan la dhisayo waa baabka fidnada furay wey ummaddana ku ibtileeyey qubuurta iyo dadka dhintayna wax u caqiidadoodiina khatar geliyey iyo ku-xidhnaantooda alla ay ku xidhnaayen tabaaraka watacala marka in la dumiyo wa waa masale musallama in loo doodo oo markii la dumiyo loo qajacleeyana ayadana sax maaha kutubta fiqiga ku qorantahay xadiiskan cali bn abi aalib ha la dumiyo kutubta fiqiga qoraysa nas weeyaane hadduu xataa wadaad yidhahdaa ha la dhiso ma hadalka nebigaan raacayna mise wadaad baan raacayna war wadaad meel inaga dhiga xadiiska nebigaan raacayna salawatu rabbi waslamu caleyh dowladaha iyo andimada iyo cid kastoo awood leh waajib sharcigay ku tahay in qubbadaha iyo maqaabirta dhisan iyo kulli in la dumiyo oo qabriga sidiisii lagu soo celiyo laazim way macnaa ayib masalada labaadi waxa weeye wa an tuuta'a in lagu istaago way inoo soo socta ayadan baab gooni uu samayn doonaa inoo soo socda qubuurta in lagu istaagi karin oo aan lagu fadhiisan karin macnaha ayib masaaishaas ayuu muxuu ahaay imaamku xadiiskeeda meesha ku keena waxaa kaloo iyadana dheer inaan dhexdeedana lagu tukan karin xaggeedana loo tukan karin iyadana baabkeeda waa inoo soo wada baabu man yustaxabu cidda la sunneeyo ayuu baabu yahay an yadfuna inuu aaso almar'ata haweenayda man yustaxabu yaa la sunneeyaa an yadfuna inuu aaso almar'ata haweenayda haweentu hadday dhimato ma waxaa sunnaa inay dumar aasaan oo ay mxuu ahaaye iil dhigaan mise rag baa aasaya waa hadday raggii noqoto ma qaraabadeedaa aasaysa mise shisheeyaa aasi karaa masaladaasaa laga hadlaya can anas radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi shahidtu waxaan xaadiray binta rasuulillaahi sala allahu calayhi waalih nabiga nebiga gabadhiisii gabadhaasi cala saxiix waa ummu kulhuum ummu kulhuum oo uu cumaan qabay waay ayb tudfanu oo la aasayo iyadoo la aasaya ayaan xaadiray buu yidhi walxaal huwa nebiguna jaalisun mid fadhiyo wiiha cala alqabri qabriga korkiisa uu fadhiyo fara'aytu waxaan arkay caynayhi nebiga labadiisa indhood oo tadmacaani ilmaynaya ilmo shubaya ilmadu ka socoto fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam hal fiikum dhexdiinna ma yahay min axadun ruux oo lam yuqaarif aan galmoonin alleylata caawa ah, habeenkii tegey cid idinka idinka midoon reerkiisa u teginoon u galmoonin ma idinku jira ninkeedii cumaan waa jooga marka meesha wadaadkeedii waa jooga aabbaheedna waa jooga aabbaheed waa nabiga sal ly slam zawjkeediina waa cumaanoo waa joogaa ayb faqaala markaasaa wuxuu idhi abu alxata abu alxa wuxuu ana aniga wey ninkan xalay haweenay u tegin waa aniga qaala nebigu wuxu uhi sal lay fanzil deg fii qabrihaa qabrigeeda deg oo gal tayfa nazla wuu degay fii qabrihaa qabrigii dhexdiisii buu degayoo markaasuu buud dhigayoo yani waxway iilka dhigay rawahu axmed baa wariyey walbukhaariyu iyo bukhaari waliaxmeda waxaa u sugnaaday can anasin anas xaaluu ka warinayo ana ruqayata ruqya lammaa maatad markay dhimatay qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sal ley wasalam laa yadkhulu ma gelayo alqabra qabriga geli maayo rajulun nin oo qarafa galmooday alleylata xalay ahlahu ehelkiisa u galmooday nin xalay reerkiisa arkay qabrigeeda geli maayo ayb oo buddhigi maayo falam yadkhul ma gelin marka cumaan bnu cafaan oo ninkeedii ah alqabra qabrigii ma gelin meeshaa waxaa ka muuqata inuu xalay xaajo gutay sooma ma ka xaajo gutay way dhici kartaa hooyadoo iska yara inuu xalay ka xaajo gutay baa dhici karaysa kadibna ay cuslaatay somgeeridu waa iska soo degdegi karta waxaa kaloo dhici karayta dumar kale iyo yani addoommo iyo wax badan bay lahaayeen inuu ka xaaja gutayna waa dhici karaysa taas way labadu way suroobi karaysaa macna ayib lafdiga dambe ee anas xadiidka dambe anas baan dhihi lahaa xadiidka anas waxaa wariyey axmed sidoo kale taxaawi xaakim ibni xasmi waxaa saxiixiyey xaakim calaa sharti muslim dahabi baa ogolaaday iyo albani labaduba way taqriiriyeen sidaas weeyo laakiin wahmi baa ku jira xadiidka oo ah ismoodsiis baa ku jira ruqaya lafdiga inay gabadhu ruqya ahayd waa ismoodsiis waxaana ismoodsiis iyo khalad inuu yahay tilmaamay alimaamu albukhaari iyo kayrkiiba imambuhaari kadibna ibn xajar culimmada xadiiska tilmaamaya waxayna u deliishanayaan waxay leeyihiin ruqya ilan labadaba cumaan baa qabay ruqya oo nabiga gabadhiisa ah cumaan baa markii hore guursadayoo xaaskiisii weynayd bay ahay ruqaya markay ka dhimatayna nebigu sal lay slam wuxuu xigsiin uga dhigay ama xigsiisan uga dhigay oo uu siiyey ummu kulhuum ruqaye marka nebigu aaskeedii ma joogin maxaa yeelay beder isagoo ku maqan oo dagaalkii beder jira bay ruqaya ku nafbaxday magaalada madiina soma waana midii keentay xanuunkeediibuu cumaan u hadhay oo dagaalkii beder uga hadhay muusan ka qaybgelin oo nebigaa u reebay sal l waslam marka ruqayo aaskeedii nebi maxamed ma joogin saas daraaddeed inay gabadhu ruqayo ahayd waa ismootiis wahmigaana wuxuu ka dhacay baa laleeyahy ruwaadda nin ka midoo ah, la yidhaahdo xamaad ibnu salama sida saxda waxa weeyaan gabadhu waa ummu kulsuum halkaasaa marka xadiiska wahmi kaga jira ismoosiis sidiisa kale xadiidka waa suganya wuxuu tilmaamayaa marka kow mas'alada koowaad rag iyo dumarba waxaa buddhigaya horta rag baa buddhigaya sidaasaana camalka ummaddu ku dureersaday min asalaf ila alkhalaf ila alcasri in qubuurta ayna dumar aynan gelinoo iilka ayna wax dhigin waa mid waa midda labaade rag ajaanib ah in ay dumar aan u ahayn maxram ay buddhigi karaanna waa laga qaadanaya maxaa yeele cumaan ibnu cafaan iyo nebigiioo jooga nebigu waa aabbihii cumaanna waa ninkeedii baa waxaa buddhigay abu alxa oo ayna waxba ka dhaxayn soo ma ayib waxay culimmadu leeyihiin dadka qaraabada iyo xigtada abaa ah awlaysan oo waxay ka qaadanayaan cumuumka ayada qur'aanka wa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illah cumuumkeeday ka qaadanayaan asalka inay iyo xigtadu ay xaq leedahay laakiin macnaheedu laazim maaha macnuhu ma aha inay laazimtahay mid shisheeyeah oo ka durugsan baa buddhigi kara macnaha sidaas weyaan waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka oo uu faa'iidaynayaa ninka buddigaya ruuxa dhintay inuusan ahayn nin habeenka maalinka la buddigayo ama habeenka la buddigayo ka hor wakhtigii ka horreeyey nin reerkiisa arkay ama galmooday inuusan ahayn waxay tahay xikmadda ku jirta allahu aclam hooma laakiin waxa weeyaan marba haddaad hawl gudatay ood xaajo gudatay ka duruq meesha isku gelin qabriga qabriga waxaa geli ninaan waxba arkin xalay iyo wakhtigii ka horreeyey xilligaa la buddhigahayo ninkaan waxba arkinoon reer arkinoo xaas u galmoona ninkaasaa qabriga gelay hadda laisma weydiiyamtiaankubuurta waa laisku daadiyaun <laughs> dhallinyarada xooga badani way isku daadiyaun marka jahli baa iska jira marka sunno weyaan bay leeyihiin oo in ruuxa budhigayaayo uusan arrintaa xalay samaynin nacam baabu aadaabi اljuluusi fi اlmaqbarati wاlmashyi fiiha wuxuu baab u yahay aadaabu اljuluusi fadhiisiga aadaabtiisa fi lmaqbarati xabaalaha la fadhiisto dhexdooda walmashyi iyo socosho fiihaa dhexdeeda la socdo qubuurta markaad dhex fadhiisanayso mee bimacnaa qabriga marka la tago in la yidhaahdo dadka nin xalay wax arkay uusan gelin oo saa loo sheego hiyo sunna saasaa sunna ah ayb lanna ficilka nebiga asal ahaan in lagaga dayda waa dumarku qabriga ma geli karaan baynu soo sheegnay hmm maya maya maya ruuxa la aasayoo dhan baa laga wadaa hadduu rag yahay iyo hadduu dumar yahay ruuxa la aasayahay waxaa budigi karaya ruuxan galmoonin ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo baabkani wuxuu ku saabsan yahay qubuurta dhexdeeda marka la fadhiisanayo aadaabta loo fadhiisanayo iyo marka la dhex socdo aadaabta in la ilaaliyo u baahan yahay socodka haddii laga maarmi waayo can ilbaraa ibni caazibin qaala wuxuu ihi kharajnaa waan baxnay maca rasuulilahi sal ly wslam nabiga la jirankiisaa baxnay fii janaasati rajulin nin janaasadiis oo min alansaari ree ansaareed ah fantahaynaa markaasaanu gaadhnay ila alqabri qabrigii baan gaadhnay walam yulxad isagoon la luxudaynin ama la iilaynin bacdu weli isagoon iilkii la qodin fa jalasa markaasuu fadhiistay rasuululahi sal lay wslam rasuulku wuu fadhiistay mustaqbila alqiblati isagoo qiblada u sii jeeda wa jalasnaa waan fadhiisannay macahu la jirankiisa kaanna calaa ru'uusina tayr yacnii sidii annagoo shimbiri madaxa naga saaran tahay oo kale yacnii eh, nebigana ul buu gacanta ku haystayoo dhulka uu saa ugu gargaraacahay yani marka yani qabrigii baa la qodayaa maydkiina waa la keenay qabrigii wax ka dhiman yihiin marka waa la sugayaa aaskaa la sugayaa meeshaa la fadhiistay marka xadiidka rawaahu abu daawuud baa wariyey kadalika xaakim iyo axmed abu daawuudin ayaalisi intuba way wariyeen xaakim wuu saxiixinaya calaa sharti shaykhayn dahabi baa ku waafaqay sheekh albani ibnulqayim iyo iyaguna way saxiixinayaan xadiikan xadiiulbaraa ibnu caazib waa xadiidkii caanka ahaa ee aad u dheeraa ee nebigu markaa qabriga ay fadhiyaan buu wuxuu ku yidhi istaciiduu billaah min fitnati alqabr ilaahay waxaad ka magan gashaan qabriga fitnadiisa markaasuu wuxuu uga sheekeeyey xadiidka dheer ee ku saabsan ruuxa marka qabriga la geliyo malaa'igtu imaanayso weydiinayso munaafiq iyo gaalka sida loola dhaqmayo mu'minka sida loola dhaqmayo xadiiskii dheeraa ibraa ibnu caazib weeye xadiidku qaybtiisii hore wey sidaasuu marka nebigu ula hadlay sal lay slam oo warkaa dheer buu u jeediyey ayib waxaana laga qaadanayaa qubuurta marka la fadhiyo ama aaska kadib ama ka horba sida fiican nebigu wuxuu sameeyey qibladuu u jeesaday waana fiican dadka in meesha lagula hadlo oo ilaahay la xusuusiyo oo waxa soo socdo looga warramo oo qabrigii xaaladihiisa loo sheego oo qabriga korkiisa dadka lagu wacdiyana inay sunno tahay baa laga qaadanaya leanna nabigeennaa sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayib an abi hurarata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku meesha iyadaa marka waxaa la diidan yahay bimaanaa xadiiska waa soo gaabiyey marka la joogo oo la fadhiyo ama la sugayo ama inta la joogaba in uu ruuxu khushuuc iyo alla kacabsi iyo hogasho iyo in laga dareemaa la doonaya laakiin ciyaar iyo qosqosol iyo meesheedii ma ah qaar baaba sigaar isaga dulcabayaba waaba cajaa'ib marka meesheedii ma aha xaaraantu meella ma laha laakiin meeshani waa meeshii la nixi lahaa waa meeshii la baqi lahaa waa an abi hurata radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi qaala rasulu lahi sal lay slam rasuulku wuxu uhi laan yejlisa inuu fadhiisto axadukum midkiin calaa jamratin dhuxul dab'a korkeeda inuu ku fadhiisto oo fa taxriqa ay gubto iyaabahu maryihiisa inay gubto oo fa takhlusa ay u gudubto ilaa jildihi haraggiisa ay u gudubtiyo jidhkiisa ayaa khayrun uga khayr badan lahu isaga min an yejlisa inuu fadhiisto calaa qabrin qabri korka inuu ku fadhiisto inaad dhuxul dab'a ah korkeeda ku fadhiisato maryuhu kaa gubtaan jirkaaga ay gaadho jidhku gubto ayaa kuu dhaanta inaad qabri korkii ku fadhiisato rawahu ljamaacatu baa warisay ila albukhaariya iyo watirmidiya mooye xadiidka waxaa la mida ah xadiidka cuqbat bni caamir oo marfuuca oo uu nebigu yuri sal ly slm lian amshiya calaa jamratin aw sayfin ah. waan soo wadnaa u kaadaandhammayna xadiiska horta wuxuu xadiisku leeyahay lian amshiya calaa jamratin aw sayfin in aan ku dul socdo dhuxul dab ah ama aan seef korkeeda ku socdo ayb aw akhsifa naclii birijlii ama kabtayda aan lugtayda ku tolo yani waxa weeyaan kabtaad qabtay iyo lugtaadii in laysku tolo ayaa axabbu ilaya yaan ka jeclahay min an amshiya calaa qabri muslim ruux muslima qabrigiisa inaan ku dul socdo yacni waxaa kuu dhaantay intaad ruux muslima qabrigiisa ku dul socon lahayd dhuxul dab ah ku dul soco ama seef korkeeda ku soco ama kabtaadiiyo lugtaada ha laysku tolo dhibka kaa soo gaadhayaa dhaama dhibka ka imaanaya qabri muslim oo lagu dul socdo ayib wuxuu nebi yidhi sal lay slm wamaa aw wasata alqubuuri qadaytu xaajatii aw wasata asuuq uma aaba yeelaya buuhi waa isku mid inaad suuqa bartamihiisa intaad maryaha faydato aad ku xaajo gudato oo saxariya kaadi meeshaa la fadhiisato dadkii o dhan kuwad arkay iyo inaad qubuurta dhexdeeda intaad tagto marada faydatood halkaa ku xaajo gudato waa isku xishood la'aan waay ma naftiisu siinaysaa jidka dhexdiisa ama suuqaa weyne camiran bartamihiisa intaad fadhiisato marada faydo soo ceeb weyn ma gaal iyo muslimtoona wax amili kara ma jiro taa waxaa la mida ah qubuuraha muslimiinta inaad ku xaajo gudato dhexdooda saas man waa isku mid ya ya qabrigee eh? hadduu baaba'san yahay haddaabaad qabri u garanaysaba ma dulmari kartid haddaabaad qabri u garanayso haddaadan garanayno dhulka la simaya garanayno qabriya masale kale wey taas maana marka waxay tilmaamaysaa qubuurta korkeeda in lagu socdo ama lagu fadhiistaaye inay xaaraam qaciya ah tahay waana masaladu waa sidaasoo ma bannaana ayb alimaamu shaafici caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay haddii ay daruura markaasi daruuradaasi tixgelinteeday leedahay daruurada waxaa ka mida buu leeyahay in ruuxani meydkii qaraabadiisa ahaa uusan gaariba karinba ilaa inuu qubuurta sii istaago mooye daruuraadkay ka mid tahay buu markaasi wuu ku istaagiyo si uu meydkii qaraabadiisa ahaa markaa uu qabrigiisa u tago taa iyada ah waxaa la mid noqon karaysa taqriiban in maydkiiba aan la aasi karaynin meel kalebana aan loo haynin ilaa qubuurta in lagu istaaga mooye haddii meel kale loo heli karayo waa in qubuurta laga leex haddii laakiin meel kaleba la waayo meesha lagu aasayana ay qasbayso in qubuurta la dulmaro markaas iyadana daruuraadka geli laakiin masalada laga hadlayo waa xaalatulikhtiyaaro xaalatulikhtiyaar ma bannaana lagumana fadhiisan karo lagumana istaagi karayo shaaficiyada culimadooda qaar ka mid a baa ku fadhiisiga waxay u fahmeen markay waciidkan adag arkeen waxay u fahmeen qabriga korkiisa in lagu fadhiisto lagu xaajaguto taasaa laga wadaabay dheh laakiin adoon ku xaajagudanaad isaga fadhiisato mahabay dheh tafsiirkaas tafsiir saxsan maa xajagudashadu waa masale kaleoo ka adag waa ee waxaa laga hadlaya inaad ku istaagto ama aad si caadiga ugu fadhiisato ayib marka inta layska ilaalin karo in la iska ilaaliyo maqaabirtan hadda dhulkiibaa cidhiidhi ah oo runtii dhib badan baa ka jira haddana maca daalika wixii aan daruura keenin oo dantu kalifin waa in laga warwareego qubuurta ku istaagideeda iyo ku fadhiisigeeda macnaha ayib wacan amr bni xamin qaal wuxuu yidhi ra'aanii waxay arkay rasuululahi sal lay slm rasuulka ay arkay muttaki'an anoo ku tiirsanoo ku dangiga calaa qabrin qabri korkii faqaala markaasaa wuxuu yidhi laa tu'di ha dhibin saaxiba haada alqabri qabrigan ruuxa ku jira ha ow amase laa tudihi ama ha dhibin buu yidhi ma laa tudi saaxib alqabri b mise laa tudi ma damiir buu isticmaalay mise aahir saas man row axmed baa wariyey xadiidka isaga ah waxaa u tiiriyey xadiidka axmed inuu wariyey ibnu xajar fii atraafi almusnad fatxulbaarigana wuu u tiiriyey wuxuuna leeyahay sanadkiisu waa saxiix meesha waxaan ka fahnay qubuurta yaan lagu istaagin oo yaan lagu fadhiisanin oo yaan lagu xaaja gudanin macnaha ah, xikmaddu waxa weeye waxay dhibaysaa dadka qubuurta ku jira ahlulqubuurka ayaa dhibsanaya ruuxa mu'minka ana geeri iyo nolol toona in la dhibo ma bannaana sida markuu nool yahay aan loo dhibaynin oyna u bannaanayn baa hadduu dhintana ayna dhibkiisa u bannaanayn saas way macnaa ayb wa can bashiir ibnu lkhasaasiya bashiir ibnu lkhasaasiya hooyadii way khasaasiyadu bashiir ibnu macbad baa la saduusi wa can bashiir ibnu lkhasaasiya ana rasuula allahi sal lay slam rasuulku ra'aa wuxuu arkay rajulan nin oo yamshii socda fii naclayni laba kabood dhexdood bayna alqubuuri qubuurta dhexdood nin laba kabood qabo qubuurta dhexeeda socduu nabigu arkay sal lay slam fa qaala markaasaa wuxuu yidhi nebigu yaa saaxiba sabtiyatayni war ninka labada kabood u saaxiibka siib waa layidhi manaa ka bixi quburta rawa lhamsatu baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye xadiikaasi waa xadii sugan ayb waxaana loo deliishanayaa inayna bannaanayn qubuurta dhexdeeda marka la marayo in kabaha la qabo kabaha in la siibuu ku tusaya yaa saaxiba sabtiyatayn sabtiyada waxaa la yidhaahdaa waa nooc kabaha ka miday ahayd waana kabaha ee muxuu ahaayey la magdiyey ka samaysan wa haragga la magdiyey kabaha ka samaysan ee qaar ahaan haraga oo lo'da baa inta badan loo isticmaali jiray bay lehin harag kasta oo la magdiyey kabaha ka samaysan sabtiyatin bale ama sabti baa laydhaha ayib xadiidkaasay u deliishimeen culimmada qaarkood inay karaahiya tahay qaarkoodna taxriim weeyaan bay dhaheen in kabaha lala dhex maro qubuurta alimaamu axmed caleyh raxmatullaahi bay ka sugan tahay markuu qubuurta muslimiinta dhex marayo inuu kabaha siibi jiray camalan bi hada alxadii isagoo xadiidkan ku camalfalay sidaas waa sida daahirka xadiiska ka muuqata oo in kabaha layska siibaa culimmada qaar ka mid ah <clears throat> waxay leeyihiin sabtiyataynku kaba noocay ahaayeen nooc khaasay ahaayeen sida imaamulkhaaabi oo kale wuxuu leeyahay kaba yani loo isticmaalo kibirka iyo islaweynka dadka mutakabiriinta ay xidhaan bay ahaayeen marka kaba khaasay ahaayeene kaba oo dhan ma aha waana la radiyey fahamka alimaam lkhaaabi waxaa layidhi fahm saxa maaha fahm saxa ma aha qaar culimmada ka mida waxay leeyihiin in kabaha la siibaayey waa un sunno ee laazim ma aha xadiidkan amarka ah maxaa wujuubka ka sarfinaya alqihimaa kabaha bixi amarna inuu wujuub faa'iideeye ahay soo ma maxaad wujuubka kaga sarfiseen baa layidhi waxay yidhahdeen xadiis kalaa suganoo xadiiu anas fi saxiixayn oo nabigu yidhi sal ley wasalam meydka marka la dhiga qabriga asaga oo shanqadha maqlaya dadkii kabahoodii wa huwa yasmacu qarca nicaalihim kabahoodii dadkii aasay kabahoodii shanqadhoodii isagoo maqlayaa la soo fadhiisiinaya marka meeshaa waxaa ka muuqday leeyihiin qarca nicaal dadku kabay qabaan saas daraaddeed xadiidka anas baa wujuubka ka sarfinayo in la siibaayi waa sunno in layska qabana waa la heli karaa xadiiska anas baa ku tusaya meeshaas istidlaal baa ku jiraiyo niqaash fara badane jawaabtaa jawaab kalea lagaga sii jawaabayo masaladu masalo laysla sallimay maaha masale laysla ogolaaday oo meel loo riday meehe laakiin ixtiyaatan sida dadaalku ku jiraay waxa weeyaan maqaabirta muslimiinta haddiiba la galayo ama aas ha loo gala ama ujeeddo kale ha loo gale in kaba kabaha la siibo taas ayaa ixtiyaadku ku jira sunnanimadeennana taqriiban waa sida xadiiska daahirkeeda xadiiska ka muuqata haba laga doodo ma waajiba ah. لكن markay ugu yartaa istixbaab inuu faa'iidaynayo shaki kuma jiro hada wabillahi towfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamed wala ali w saxbi wslem